قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay kitaabkii xiliyatu aalib اlcilmi waa casharkii sagaalaad Eh, insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa inaan sharca soo gaabino wixii hadda ka dambeeya inta yar aan ku dhamayno kitaabka biidn illah caza wajal ehm, waaan waxaan ku jirnay mualifku wuxuu ku jiray baabkii labaad alfaslu thani fasalkii labaad buu ku jiray fasalka labaad magaciisu muxuu ahaa kayfiyat alab watalaqi kayfiyat alab alcilmi sharciy wtalaqi bilcilmi sharci wuxuu ka hadlayay sida habka cilmiga sharciga loo dalbo iyo habka loo qaato cilmiga yani rasmu manhaji aalib ayuu ka hadlayay manhajka aalibka wax ku baranayo ayuu baabkan ka hadlaya maadaama aalibkii uu ka hadlay haddana waxa weyaan kayfiyat talaqi aw ariiq talaqi buu ka cilmi sharci buu ka hadlaya sidaa darteed buu maalifku wuxuu inoo soo sheegay dhowr arrimood muhiim ah ayuu ka hadlay in awalan usuusha lagu dadaalo cilmiga asal usuushiisa in lagu dadaalo intaan furuucda la gelinin wuxuu mualifku maaragtay sidoo kale inoo soo caddeeyey inay habboon tahay in muhiimadda la saaro kutubta yarta ah, mukhtasaraadka kutubta la gaabiyey ee mutuunta ah in awoodda la saaro sidoo kale mutuuntaasi sida loo baranayona wuu inoo sheegay oo dabdiga oo sheekh lagu maa iyo wixii lamid ah oo sidoo kale fawaaida dhinac loo qorto oo anagii soo had kasoo hadalnay wuxuu kaloo mualifku inoo sheegay markaa ka hadlay kutubta culimadu mutuuntii laftigoodii ayuu tusaale inoogu sameeyey mutuunta inta kale waa isku meeshii laakiin madhabka xambaliga iyo mutuunta xagga fiqiga ka soo qaaday meeshaas buu markaa mualifku ka hadlay iyo zemanka waxbarashada ku haboon waktiga waxbarashada si loo baran jiray wa culimadii maaratay bislaaday habkay wax u baran jireen intaa markuu mualifku maaratay ka hadlay ayaa wuxuu leeyahay casharkana maanta meeshuu ka bilaabanayo matnigayga waa safxada labaatan iyo sagaalaad ay wuxuu ka bilaabay wuxuu yihi fahal min cawdatin ilaa asaalati اalabi fi daraasati mukhtasaraati muctamida la cala lmudakaraat wa fii xifdiha lalictimaadu cala alfahmi faxasb xataa daaca طulaabu falaa xifda walaa fahma s ka baran soma jamaca mualifku marka wuxuu leeyahay fahal min cawdatin fahal min cawda noqosho ma jirtaa hal hunaaka cawdat warujuuc ilaa asaalati alabi cawdo ma jirtaa noqosho ilaa asaalati alabi dalbitaanka aasaaskiisii iyo asalkiisii iyo saxda wadada ahayd eh, in loo laabto cawdo ma jirtaa maarta mualifku wuxuu tilmaamayaa anahu anahu saara hunaaka khalal fi alab habka wax loo barto ininuu gef inuusan wado saxa usan qaad usan ku jirin maarta khaasatan markay reer galbeedku yimaadeen oo culumta sharciga ahayd yani laga dhigay mid nidaam ah oo habab kale loo baranayo yani waxa insaan waxaad arkaysa wax baranaya laysa mutadayin wala multazim wala yumin asla ah, iyo in loo baranayo thaqaafa keliah maanta laakiin aan loo baranayn cilmi miraaye oo khashiyada ilaahay leh u hogaamiye subxana wa tacaala marka manhajka lagu baranayo waxaa galay khalal baa galay markaasuu mualifku saas buu leeyahay raximah llahu tacaala fahal min cawdatin yani hal min rujuuc ilaa asaalat alab alab lcilmi اsharci asalkii alabka cilmiga sharciga fi diraasat اlmukhtasaraat yani asaalat alab oo kaainun ahaaday fi diraasat lmukhtasaraat meelaha inxiraafka uu ka yimid bay ka mid tahay diraasat lmukhtasaraat kutubta lasoo gaabiyey in la daraaseeyo almuctamadatu almuctamadati mukhtasaraat almuctamadati ee la cuskanayo maarata almuctamada bimacnaa almutqana almatruuqa mukhtasaraadkii maaratay mutqanadaho la sugay ee lagu tababartay culimo badan baa maray maarata marka in loo laabto maarata ma jirtaa ma dhici karaysaa hal fahal min cawdatin ilaa asaarat alb fi diraasati اlmukhtasaraati اlmuctamadati in loo laabto daraasada iyo bamaarata daraasada barashada wa laga marka la baranayo in la daraaseeyo la barto kutubta lasoo gaabiyey fani kastaba mukhtasar buu ley waan malifki noo soo sheegay mukhtasaraadku marka waxa weeyaan hunaaka mukhtasaraat muctamada mukhtasaraad oo la cuskaday oo la sugay oo culimadu ay maarata ku tababarteen culimadu ay mareen yani isla mid ma aha wado la mari jiray markaad martid iyo wado cusub markaad martid sax ma isku mid maaha kutubta mukhtasaraadka mutqanka ah tadaraba caleyha alculamaa culamo fara badan baa mareen way sharxeen xawaashi bay usameeyeen way dabdiyeen iyo marka mukhtasaraadkaasi mutqanka ah waa asalka masaa-isha sharciga meesha maarata ardaga lagu dhisayo weeyaan laa cala almudakaraat mudakaraad maya mudakaraad waxaan dhahaynaa yacni mudakaraadka rasaaisha oo dadka cilmiga leh ama kutubta yarta oo dadka cilmiga leh ay qoraan oo la yihahdo xusuus qor mudakaraadka xoogaa yaroo lasoo jajamiciyey ah, ab khibradna u lahayn ayaa xoogaa meeshaan xagga kasoo arooriyay agga kasoo arooriyay agga kasoo arooriyey waxa weeyaan marka taas waa mudakaraat almudakaraat hiy rasaal alati yualifuuha haulaai aladiina laa yadkhuluuna culum asatida jaamicaat asatida madaris asatida yualifuuna mudakaraat xusuus yar bay iska qorayaan hadihi hada hada mukhtasar laa yuasil lcilm ma ahan maaratay masaail xoog le ama kitaab xoog le ma aha marka asalku waa in mukhtasaraadka loo laabto almuctamadati la cala lmudakaraat mudakaraadka maya rasaaisha ay dhigayaan ay dejinayaan dadka cilmiga khibrada un lahayn maxaa yeelay mudakaraadkaasi laysat muxarara walaa munasaqa walaa makhduuma ka mutuun asliya rasaaishaasi ma ahan mid munadam ah nidaamsan mid la hufay mid ma garanaysa muxarar ah la nidaamiyey ma aha saas darteed kama bedelka ma geli karayso haddaba dulaab badan ba lagu tarbiya jaamacaadka daraasaadka maarata mudariska ka ah maadada dhigaa laftigiisa ayaa mudakar ardada ah u qoraya xoogaa markay beriyaha imtixaanku soo dhow yahay ay afartaas warqadood bay gedgedinayaan imtixaanku gelayaan markuna shahaadadu qaadanaya markuu ka baxona laa cilma cindahu walaa shay usuul iyo asalba u laabtaba ma jirto marka arrintaas waa meeshuu mualifku tilmaamayo inay gashay waxbarashada maarata leexasho gashay walidalika ad arkaysaa kooxda mudakaraadka kusoo tarbiyooba yani ragga shuyuuda mid kamida ah wuxuu oran jiray cilmigoodu wuxuu lamid yahay mara maarata bar islaam bar islaam ma taqaan marada barka islaam marada markay maarata laba leedahay laba laba dhinac dhinacna aad bu qurux badan yahay dhinaca kale markaad fiirisidna maarata aad bu foolxun badan yahay marka dhinaca xun waa la qariya jidka la xejiya markaa markaa masaaisha qaar akrinayo waxaad leedaha waa maasha allah laakiin markaad ogaato hoos usii gashid soo waadlayo haween qof wax garanaya maa ah, maxaa yeelay aasaaskii qaacidadii maa garanaysaa ayaan laga soo dhisin asaaska usan kasoo dhismin marka cilmiga waa nocaas kala ohan jiray hal fahal min cawdati ila asaarati طalb fi daraasati اlmukhtasaraat اlmuctamada laa cala اlmudakaraat la lictimaadu cala اlmudakaraat weeyaan ma ahan in la ictimaado ma garanaysa mudakaraadkaas yarka ah yani xusuus qorkaas ay xusuus qorka ay sameeyaan macalimiintu iyo jaamacadu ay sameeyaan iyo dugsiyada iskuullada wa fii xifdiha hal min cawdatin ilaa xifdiha mushkilada kale meeshay ka dhacday maarata khaladka kale ka dhacay rabo inuu toosiyo waxa weya waa xifdu lmukhtasaraat mukhtasaraadka in la xifdiyo haddana xifdigi waaba laga tegay xifdu lmutuun almukhtasaraat xifdigi waa dha fahamka muhimaa lagu leeya klia sax fahamka muhiim xifduna muhiim weya wa fii xifdiha lalctimaadu maya in la cuskado cala alfahmi facas fahamka oo keli ah fahamka oo sax weeyaan laakin alfahmu waxdahu laa yanfac laabuda xifd اlmatn wa fahmi اlmatn waa in la xifdiya waa in la fahma labadaba faxasb xataa taaca طulaab falaa xifda walaa fahm markii la ictimaaday mukhtasaraadka yarka kutubta yarka mutunta ya mudakaraadkan oo laha mudakaraadka oo xusuus qorka yarka ah jaamacadaha iyo asaatidada iyo raggan mutamakininta ay alifeen jaamacada loogu talagalay saddexda beriyo ama saddex bilood wax dhiganayo qofku inta gedgediyo oo maaratay imtixaan ku gudbo shahaada dhowtana qaato la yihahdo maarata waa doctor waa magister waa ma garanaysaa isagoo itqaan lahayn Eh, haddana waxa wey wax xifdigo ka hara aysan jirinin waxuu leeyahay arrinta waxaa ka dhashay arrin ah inaan xifdina lahayn fahmna meesha ka baxay ah, falaa xifda walaa fahm xifdina ma jiro fahmna ma jiro laadu waa ti naafiyat ljismi ah ljinsi ah falaa xifda mawjuudu aw falaa xifda adraku xifdi ay gaareenna ma jirto walaa fahma mawjuud fahmu jirana malaha laa xifd walaa fahm cilmigan xifdi lahayna si sahlan buu ubaxaya sida la ogyahay sidaa darteed ba culimada waay ohan jireen waxay yihahdeen alcilmu maa xawaahu lqalbu laa maa xawaahu lqimtaar cilmigu ah, qaaluu hakada yani alcilmu maa xawaahu lqalb cilmi maxaa la yihahda wixii qalbigaaga oo ku xifdiyo ayaa la yihahdaa laa maa xawaahu lqimtaar boorsada waxa ku sidato ma ah, haddaad kutub waaweyn soo qaato boorsada ka buuxsato oo aad tiraada hada cilmi ma maaha cilmiga cilmigaaga ma aha waa ka yaxmilu asfara lakinahu la laa yacrifu min alawraaqi shaya xifdigu maraajiciis si waa noqonaysa ninki ninkii oo kale inta su-aal la weydiiyey low wajadtu kutubi la canha ka jawaab lahay ku leey weya kitaabka mukafaca markaa marka xifdigiina waa lumay kitaabkiina waa lumay culimada waxay yihahdeen oo kale waxay yihahdeen alcilmu fi ra'si walaysa fi lkuraasi cilmi waa kan maskaxa kugu jira laakiin ma garanaysaa midka buugga kugu qoran maaha ama kuraasta kugu qoran ama maarata buugga kugu yaala maaha alcilmu fi ras laa fi lkuraas ah. imaam alghazali ba wuxuu ka hadlay raxmat ullaahi calayhi qise wuxuu sheegay nin tuuga oo isagoo maaratay macalim juweyni sheekh juweyni arday u ahay ka tegay oo ma garanaysaa juweyni iyo dhulkaas maray oo cilmi badan kasoo qaatay wuxuu markuu sheikhu kitabka u akrinayaba waxa weeyaan wuu tacliiqin jiray iyo kutub buu ka buuxsaday oo tacliiqiisii iyo waxuu sharaxaya sharxii isagoo kutub badan soo qortay oo makhduudaad fara badan wata ayuu yimid oo dib ugu soo laabtay baqdaad jidka intay soo marayeen baa tuuga jidkii ugash u gashay tuugada markay jidka u galeenna waxawey boorso weyn baa kutub uga buuxaan malaha tuugtu waxay is boorsada waxaaba ka buuxa kanz weyn baa ka buuxa hadhowt marku ninkii tuugii tuagii dhulka jidka u gala moryaanti ay ka aruursadeen waxay wateen ayuu yii warrami maarata qaata waxaa doonteen ii daayi war maarata boorsadeena igu daa ninki waxba is yidhi moryaanka ugu weynaa wuxuu is xoolaabaa ka buuxaba hadhowt hadduu furayba waraaqaa ka buuxa iyo makhduudaad markaasuu ku yiri war maxaa ma garanaysa maxaad saan ugu dadaalaysa war maxay yihiin ba ma ka faaidaysaa war markaasuu waa waxaan cumrigeygaba ku lumiyeyba intaan bar cumrigeygi ayaa ku dhumiye xoolo waxaa doonto qaade kuwan isii markaasu wuxuu ku yidhi oo ma kuwan cumriga kudhumisay ha markaasu muxuu ku jira cilmi lagaa laga laga qaadan kara maarta cilmi lagaa xadin karo lagaa siiban karo ah, hadda cilmi in anaa haysto bur bal adu cilmi la-aanta marka cilmigaas muxuu ku taray ku yidhi ninkaasi mooryaanka ayaa ka faa'idaystay bur maarta imaam alghazali raxmat ullahi caleyh kabacdi intuu kutubtii meel la galay oo dusha ka xifdiyay ayaa ergo mooryaanki raba ha qaato maanta wixii ka dambeeya leanna cilmigii maarata waa u xifdisan yahay eh, marka nin ninkaasi inkastoo maarata nin dhib la ah uu ka faa'idaystay bur maalintaas aad baan cilmiga u faa'idaystay waana xaqiiqa weya qofku intuu dadaali intuu xifdin karayo inuu xifdiga ku dadaalaahay wixii aad xifido ayaad leedahay kugu jira maarata cilmigaaga culimada horena saasay ahaayeen maktabad iska socotay ahaayeen library soconay maktabad soconaysa meeshuu tagoba ayay ahaan jireen maarata saa darteed arkaysaa masaa'il kastaba baab kastaba iyo fani kastaba waxa weeyaan sahan bay kuleeyihin ama qayb weyn bay kuleeyihiin markaa ufiirsid maarta leanna maktabad socota bay ahaayeen badankooda waana wadadii aq saxiixada ahayd taas bay ahayd ay yidhaahdeen eh, alcilmu fi i laa fi lkuraas marka mualifku meelahu doonayo inuu naga saxo ka saxo waa midaas weeyaan in mutuunta loo laabto mutuuntiina la xifdiyo mutuuntii la fahmo ma garanaysaa kuraasta iyo wii lamida ah aan loo laabanin maarata iyo mudakaraadka yarka ah, ah kuraasaadka yarkaa loo qoro wa fii khuluwi talqiini laqinitaanka iyo talqiinta ardada wax loo laqino marka la barayo talqiinta ka khaali ahaanshaheeda dhexdeeda min azaqali ay khaali ka noqoto ma garanaysaa talloojin shay iska tuur ah oo aan muxarar ahayn Ehm, iyo wshawaa'ibi yani waxyaalaha shawaaibta ah oo barax ku jira ay khaali ka noqdo talqiintu waxbaritaanku iyo wlkadari calowga ay khaali ka noqoto sayrun waa socod weeyaan calaa minhaaji salaf salaf waddadiisa lagu socdo mubtadi awe ah wa sayrun waa mubtadi ahay wa fi fi khuluwi talqiinida jeer iyo uu soo hormariyey waxa weya waa khabarkiiyo muqadam ah laakiin asalku muxuu ahaa mubtaduu muxuu ahaa wa sayrun asalku saas u ahaa socod oo calaa salaf lagu socdo wa sayrun baa ahaaday fi khuluwi talqiini min azaqali nacam washawaa'ibi walkadari saas bay asalkooda ku ahaa nacam marka wa fi khuluwi talqiin hataa talqiinta maxaa ujeedaa altacliim baritaanka mucalimka dadka waxbaraya inuu baritaankiisu uu ka maraado min azaqal zaqalka waxaa la yidhahdaa soomaaliga talloojin baa la yihahda zaqalka yani waa zaqala bimacnaa sabahu dafcatan waaxidatan zaqala bimacnaa majahu majatan waaxida zaqalka waxa weeyaan shayga adoon ka fiirsan inaad iska tuurto shayga inaad iska rido calaa cujarihi wa bujarihi adoon ka fiirsan maarta shayga ma saxba ma khaladba ah, aad iska tuurtoon masaaji masaajin dhala waa zaqalku taas weyaan shawaaibtuna waxa weyaan masalada muxarar ma ah yashuubuhaa maa yukadiruha min almasaa'il masalada waxaa marka mutuunto kale waxay u dejiyaan masalada waxay u sameeyaan taxriir an takuna masala muxarara yani muxarara can shawaaib markay tacriifinayaan tacriifkuna jaamic maanic u yahay masale maaratay nadiifsan oo oo saafi ah masaa ma garanaysa laakiin masale aan maaratay eh, aan taxriirsanayn ma ahan masale dadka lagu tarbiyayo ma aha ah. wa fii khuluwi talqiini